alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira eh, su-aashaas sida uu uga jawaabay walaalkeen way saxan tahay labada xadiisna isma diidayaan midna waxay ku saabsan tahay inta qur'aankii iyo cilmigii la hayo lagu camalfalayo lagu dhaqmaayo ehelkiisii joogaan lama rafcinayo sidiisa loo qaadi maayo midna waxay ku saabsan tahay in qur-aankii marka la dayaco oo dadkii ku camalfalayee ku dhaqmayay oo rumaysnaa ay yacni markaa joogaan baan la rafcinaynin oo aan sidiisa loo qabanaynin laakiin marka kuwii la waayo oo ay markaa isugu hadhaan dadaan khayr lahayn isugu hadhaan dhulka xaaladda noocaasa takriimatan lahu sharfis la sharfaayo qur'aanka aawadeed ayaa loo rafcinayaa loo gudinayaa habeen marka labadu isdiidi maayaan labadu isdiidi maayaan waxaa la mida oo shabbahaysaa kacbada markii waxa weeye lagu soo duulay oo ciidankii xabashidaha ku soo duuleen ilaahay waa daafacay ciidankiina waa halaagay ciidankii gaalada ahaa ee xabashida ahaa ee ku soo duulee doonaayay kacbada inay dumiyaan ilaahay waa ka daafacay iyagiina waa halaagay suuratulfiil waata laynoogu sheegay qisadooda haddana xadiiska bukhaariga waxaa ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay ciidan xabashiyi inay ku soo duuli doonaan aakhiru zamaanka kacbada ay ku soo duuli doonaan dabeedna ciidankaa xabashidii ciidan fara badan ay yihiin ay dabeedna ilaa badda ilaa maka taxmayaan dhagaxay sidaa u fujiyaanba mid waliba ka kale u dhiibaayo ilaa badda ay ku ridaan sidii kuwa hore loo halaagay lama halaagi doono yahdimu alkacbata du suwayqatayni min alxabasha kacbada waxaa dumin doonaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kii manshaha dhuudhuubnaaya xabashida ahaa baa kacbada dumin doonaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska bukhaariga markaa dhagaxi kastay fujiyaanba ciidanku saasuu u taxan yaho isu daba joogaa ilaa badda mid waliba ka kalu u dhiibaya ilaa badda ay ku guraan marka sidii qolada hore loo halaagay lama halaagi doono ee way u suuro gelaysaa dumintu xaaladdani waa xaalad markaysagaa dadkii muslimiinta ay dhammaadeen ila waxa weeye xaaladdaa nebigii ma soo bixin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam e, bixitaankiisina waa soo dhowaa dad xunafo ahlu tawxiid ah ha yaraadaanbe waa joogeen yacni ummaddii islaamka ahayd ee ummatu muxamedna baaqi bay ahayd saas aawadeed baa loo baaqi yeelay laakiin markay noqoto kacbadii cid xaalaynaysa inayna jirin ciddii muslimiinta inay markaa wada dhammaadeen takrimatan laha waxa weeye markaa yacni marka xaaladdaas waa markaa la duminaya yacni ciddii duminaysayna yacni markaa halaagga looma soo dedejinayo marka labada mas'alo saasay isu shabbahaan waayahay xadiidka kun iyo afar boqol iyo laba dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo saddex iyo toban wa canhu abu daawuud wuxuu ka soo wariyey abu hurayra can rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam isaguna rasuulka ka sheegay qaala inuu yidhi kullu amrin arrin kastaoo dii baalin yacnii muhimmad u saaxiiba arrinkaasoo laa yubda'u fiihi aan lagu bilaabin gudihiisa bilxamdu lilaah alxamdu lilaah aan lagu bilaabin fahuwa aqtac waa mid waxaweeye gacan go'an weeye bimacnaa waa mid dhantaalanoo wax ka go'an yihiin weeyaan xadiiun xasan waa xadiis xasan ah rawaahu abu daawuuda wahayruh waxaa soo wariyey abu daawuud iyo hayrkii baa soo wariyey xadiiskan culammada qaarkood way taxsiiniyeen sida nawowi u taxsiininayo culammo kale oo taxsiiniyeyna waa jiraan bacdi saxiixiyeyna waaba jiraan markaysaa mawduucan xadiiska ku soo arooray laakiin badanka culammadu waxay u badan yihiin xadiiska inay daciifiyaan yacni saasay u badan yihiin badanka culammadu alfaado kala duwan baanu ku soo arooray oo nooc idiraabaa ku jira yacni marka waxa weeye asaaniidduna markaysagaa daciifo weeye oo marka asaaniid daciifaan iskabaynin oo dacfigoodu daran yahay weeyaan alfaaduhuna waa kala duwan yihiin qaar alxamdu lilah bay sheegayaan qaar dikrullaahi bay sheegayaan qaar bismi illaahi araxmaan araxiim bay sheegayaan in magaca allah lagu bilaabo bisimkii qaar xamdigii qaar dikrigii yani waxa weeye eh, saas waa u kala duwan yihi waxaa lagu sheegayana abtar iyo aqtac iyo ajdam yani tacaabiir kala duwan baa halkaana lagu cabiray asaaniidduna markaysaga daciifo weeye dacfiga markaa asaaniiddana badankoodu waa daran yihiin saas aawadeed baa culamo badani ay daciifiyeen oo ka mid yahay daara qudni oo ka mid yahay abu daawuud soo wariyey laftiisa ayaaba daciifiyey yani bazaar baa ka mida abu daawuud baa ka mida khaliili baa ka mida waxaa ka mida marka culamo badan baa daciifiyey sheekh albaanina markaysa marka isaguna culammadaa daciifisay ayuu raacay waxaanu ku tafsiiliyey irwaa'u ayuu si ballaaran xadiiska ugaga warramay duruqdiisana ku keenay dacfigoodana ku caddeeyey marka xadiiskani calaa kulli xaal ma sugna oo markaa sanad ahaan mid sugan ma aha oo nebiga calayhi salaatu wasalaam kama sugna sida saxiixa hadduu sugnaan lahaa fardan wa taqdiiran waxaa laga qaadan lahaa in markaa arrin kastaoo muhimmad u saaxiiba oo aan xamdiga ilaahay lagu bilaabin ama aan dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay lagu bilaabin ama aan bisimkiisa lagu bilaabin bisimka ilaahay inuu yahay mid dhantaalanoo wax u dhiman yihiin inuu dhantaalan yaho wax u dhiman yihiin ayaa laga qaadan lahaa xataa hadduu xisan u dhammaado oo muuqaalka sida ka muuqata hadduu dhammaado xagga barakadu ka dhantaalan yihuu noqon lahaa xagga barakada ayuu ka dhantaalan yahoo wax u dhiman yihiin baa la odhan lahaa oo sidaasaa markaysa marka u cawaray wixii dembiya xuska ilaahay laguma bilaabo dadka qaarkood caamada qaar waxay yidhaahdaan qofka fiidkii seexda tuugga soo jeedaa ka khayr badan suu uga khayr badan yahay kul markuu isleeyahay waxaad bisimka xusana yaa dee isagaa dhaamo kulaha waxaasi baatil weeye wax jira maaha waxaabay culammadu yidhaahdeen shayga xaaraan tahay ah bisimka loo qabtaa ma bannaana shaygu hadduu xaaraan yahay in bisim loo qabtaa ma bannaano iyada lafteedaabaa dembi ah waayo istikfaaf baa ku jira yacni waxa weeye yacni markaa la fudaydsanayo la sahlanayo markaa shayga lagu xusayaa magaca ilaahay waa shay xalaala oo markiisa markaa ayuu noqonaya laakiin wax xaaraana markaa noqon maayo markaa diibbaal soo geli maayo diibbaal ma soo geliyo waxay doonaan culammada markaa xadiiska sugay inay riwaayaadka kala duwan kulmiyaan oo yidhaahdaan waxa weeye waxaa laga tilmaamayaa bad'iga xaqiiqiga lagu bilaabaya waa bismillaahi yacni xamdiguna wuxuu noqonayaa inuu markaysaga uu noqonaayo yacni mid idaafi ah ku bilowga lagu bilaabayaa xamdigu waa idaafi oo wixii ka dambeeya marka loo eego taasuu markaa ku dhacaya xaqiiqa ahaanna waxaa loogu bilaabayaa bisimka loogu bilaabaya yacnii xamdiguna wuxuu markaa bilow u noqonayaa wixii ka dambeeya nisbadoodu u noqonayaaye oo dee waxa midna waa xaqiiqi midna waa idaafi noocaasay yidhahdeen dikriga ilaahayna waxaa looga jeedaa mid labadaba shamlinayo oo labada noocba soo gelayaan oo xamdigii iyo bisimkiiba dee dikrullaahi bay yihiin dikrullaahi ayay markaa yihiin xadiiska kun iyo afar boqol iyo saddex dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo afar iyo toban wa can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal idaa maata waladu lcabdi qaala allahu tacaala limalaa'ikatih markuu dhinto addoonka ilmihiisu markuu dhinto ilmo uu dhalay walad waxaa loo jeedaa waa qof la dhalay waa facal bimacnaa mafcuul waa mawluud walad kuma gaar ahaa inanka kuma gaar aha ee inanka iyo inantuba waa walad sida inanku walad u yahay baa inantuna walad u tahay waa bimacnaa mawluud addoonka marka ilmihiisu markuu dhinto qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhaahdaa limalaa'ikatihi malaa'igtiisa wuxuu ku yidhahdaa qabadtum walada cabdii ma waxaa qabateen addoonkayga ilmihiisii uu dhalay miyaa qabateen waxay u dhacaysaa macno su'aal bay u dhacaysa fa yaquuluuna nacam markaase waxay odhanayaan haabay odhanayaan fa yaquulu wuxuu odhanayaa qabadtum ay aqabadtum miyaa qabateen bimacnaa oofsateen samarata fu'aadi qalbigiisa midhihiisii miya oofsateen yani waxaa laga tilmaamayaa ilmihii inuu midhihii qalbiga yahay oo kale fa yaquuluuna nacam markaase waxay odhanayaan haa fa yaquulu wuxuu odhanayaa famaada qaala cabdii muxuu yidhi addoonkaygii marka ilmihiisii yaraa awsateen muxuu yidhi fayaquuluuna xamidaka wastarjac waxay yidhaahdeen yani waxay odhanayaan xamidaka waa ku mahadiyey wastarjac waa istirjaaco inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ayuu yidhi istirjaac waa taas yacnii xaggaaga ayuu u soo noqday oo istirjaacaasu la yimi fayaquulu allahu tacaala allah wuxuu odhanayaa ibnuu licabdii beytan hamsada godi maysid markaad ka bilaabayso waad hoos dhigaysa waayo godaalku ku saddexda ahi waa caarid yacnii asalku wuxuu ahaa bana yabnii buu ahaa marka maadaamay sidaas tahay ma gudaysid ee waxaad odhanaysaa markaad ka bilowdo ibnu dhisa licabdi addoonkayga u dhisa beytan guri u dhisa filjannati jannada gudaheeda uga dhisa wa sammuuhu ku magacaaba beyt alxamdi gurigii mahadnaqa ku magacaaba gurigii mahadnaqa ku magacaaba rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiisun xasan waa xadiis xasana ayuu yidhi wa kadalika sheekh albanina xadiiska waa taxsiiniyey oo wuxuu yidhi waa xasan xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in wakhtiga xataa qofka dhibaata ku dhacdo inuu ilaahay u xamdi noqo mahadnaquna inuu fadli badan yaha laga qaadanaya rabbi loo mahadnaqaayo waa tii xadiiska ay ku soo aroortay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana idaa ra'aa maa yasuruhu qaala alxamdu lilaahi aladii binicmati timmu asaalixaat wax farax geliya markuu arko wuxuu odhan jiray mahadi waxay u sugnaatay ilaaha marka ay ku dhammaystirmayso sababta nicmadiisa waxyaalaha wanwanaagsani wa idaa ra'aa maa yasuu'uhu qaala alxamdu lilaahi cala kulli xaal wax xumaato geliyow ka murugooda markuu arkana wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi calaa kulli xaal xaal walba ilaahay baa mahadsan marka addoonkan ilmihiisii baa dhintay inan iyo inankuu doonaha noqdee markaasaa haddana waxa weeye ilaahay buu u mahadnaqay waana istirjaacay marka wakhtiga masaa'ibta lafteeda in rabbi loo mahadnaqo oo loo xamdi noqo waa laga qaadanaya waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya istirjaacna in lala yimaado inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun yacni wakhtiga masaa'ibta waa la fadilay taas in la yidhaahdo nusuustiiyo adiladuna waa sheegayse waa sheegayse waxaa kaloo soo aroortay ducana in lagu daraana waa soo aroortay oo ducadii markaa ku saabsan allahuma ajurnii fii musiibatii wa akhlif lii khayran minha ducadaas in lagu daraana waa soo aroortay waxa markaa aan sax ahayn siday dadka qaarkood ay sameeyaan wakhtiyada masaa'ibta inay yidhahdaan laa xawla walaa quwata ila billah oo lafdigii laynoo sheegay iyo dikrigii laynoo sheegay xaaladda aan lala imanin ee lagu beddesho yacni dikri kale yacni laa xawla walaa quwata ilaa billaah in lagu beddelo istirjaacii dee waxa weeye markaa waxay noqonaysaa mid halatay noqonaysa yacni laa xawla walaa quwata ila bilah way fiican tahay laakiin maqaamkan sunnay leedahay sunnahay leedahay waa in lagula yimaadaa oo shay wakhtigaas aan loo sunnaynin in lagu bedelo sunnihii kii sunnahana laga tago de waxay noqonaysaa mid halatay noqonaysaa taas mid halata ayay noqonaysaa waxaa laga qaadanayaa addoonku hadduu sidaas sameeyo uu sabro oo istirjaaco rabbi umma hadnaqo wakhtiga musiibada caynkaasi ay ku timaaddo ilaahay wuxuu yidhahdaa addoonkayga waxaa u dhistaan guri jannada uga dhisa gurigaana waxaa ku magacowdaan gurigii mahadnaqa yacni xamdiga uu la yimi aawadii baa loogu dhisayaa gurigaas beytalxamdi xamdigu sabab buu u yahay saasaa loogu magacaabay beyt alxamdi loogu magacaabay marka waxaa laga qaadanayaa fadliga xamdinaqu leeyahay ayaa laga qaadanayaa xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can anasin radia allaahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sal allahu aleyh wasalam ina allaha layardaa can ilcabdi ya'kul aklah ina allaaha allah layardaa waa ka raali noqonaya can ilcabdi addoonka ya'kuluu cunaya alaklah yacni markaa hurhmo la cuno ayuu cunayaa oo fayaxmaduhu calayha muxuu idinku daray an yakula ina allaaha ilaahay layardaa waa ka raali noqonaya can ilcabdi addoonka an ya'kula fayaxmadahu calayha wayashraba asharbata fayaxmadahu calayha anta haddii la geliyo waa in la wada nasbiya biduuni an baa laakiin kollay mashhuur ahayd ilaahay wuxuu ka raalli noqonayaa addoonka ya'kulu laklata xaalu markaa cunitaan cunayo ama wuxuu ka raalli noqonayaa an ya'kula alaklata wuxuu kaga raalli noqonayaa lian ya'kula alaklah baa macnuhu dhacaya markuu an leedahay inuu cunitaan cuno aawadeed buu kaga raali noqonayaayo fayaxmadahu calayha allah ku mahadiyo wayashraba sharbata fayaxmadahu calayha uu qurquro cabbo oo deedna allah ku mahadiyo addoon buu allah ka raali noqdaa ya'kulul aklata xaalu cunaayo wax la cuno xaaluu cunaayo wax la cuno oo fayaxmaduhu calayha allah uu ku mahadinaayo ugu mahadnaqaayo wayashrabu yacnii inuu cabbaayo asharbata qurquro markaysaga mahal mar la cabbo oo fayaxmaduhu calayha dabeedna allahu ku mahadinayo rawaahu muslim muslim ayaa soo wariyey marka xadiidkani wuxuu tilmaamayaa inuu allah ka raali noqonayo addoonka wax cuna ee dabeedna marka ilaahay u mahadnaqaya ama wax cabbaya oo deedna allah ugu mahadnaqaya fayaxmadahu calayhana waxaa laga tilmaamayaa cunitaanka aawadeed wax cunay buu allah ugu mahadnaqayaa ama cabbitaanka uu wax cabbay aawadeed buu wax markaa rabbi ugu mahadnaqayaa marka taasna ilaahay inuu ka raalli noqonaayo oo raalli ahaansho ilaahay lagu helaayo ayuu markaa daliil u yahay xadiidku marka wax kastooo qofku uu cuno ama cabbo waa inuu rabbi ugu mahadnaqaa marka horena waa inuu ku bilaabaa yacni bisimka ilaahay ku bilaabaa marka dambena xamdiga ilaahay waa inuu ku khatimaa shukriga iyo xamdigana nowcan maa farqa u dhexeeya waxna waa ka siman yihiin waxna waa ku kala duwan yihiin oo culammadu waxay yidhaahdeen xagga marka laga eego sababta waxa caamnimo badan ee xamdiga xubnaha uu ka dhacayo marka la eegana waxa caamnimo badan shukriga laakiin sababta wuxuu ku khaas yahay tajadudu nicma shukrinaqu inay nicma qofka ku cusboonaato ku gaar yahay xamdiguna kuma gaarahee hadday nicma qofka ku cusboonaato iyo haddayna ku cusboonaan mar layba ilaahay waa u xamdi naqaya waa sida aynu soo sheegnay alxamdu lilahi aladii binicmati timu saalixaat wakhtigii nicmada alxamdu lilaahi calaa kulli xaal wakhtigii musiibadiiyo dhibaatada laakiin shukurnaqu wuxuu ku gaar yahay markay nicmo qofka u cusboonaatay ku gaar yahay marka xagga sababta waxaa caamnimo badan xamdiga laakiin xagga aaladda uu ka dhacaayuu khaasnimo badan yahay waayo xamdigii wuxuu ka dhacayaa dee afka qalbigana waa laga niyeynaya laakiin jawaarixda ka dhici maayo xamdinaqu laakiin shukriguna wuxuu caamnimo badan yahay xagga markaa aalada uu ka dhacayo oo afka iyo qalbiga iyo jawaarixda intaba waa ka dhacaya camalka laftiisaa shukri noqda laakiin camalku xamdi ma noqdo marka xagga xubnaha uu ka dhacayo marka la eego shukriga caamnimo badan xagga sababtu laakiin ku khaasnimo badan yahayoo xamdiga ka khaas yahay oo sababtii markaa nicmu isagu ku gaar yahay bisababi tajadudi nicma ayuu ku gaaryahay camalkii shukri waa noqdaa icmaluu aala daawuuda shukra camal fala reer daawuudow shukri marka shukrigii camal lagu tilmaamay yaa afala akuunu cabdan shakuura yani qiyaamu leylkii badnaaye uu nebigu la imanaayey wuxuu ihi addoon shukr naqid badan miyaanan noqonayn wakadaa sajdatu shukri sujuud la yidhaahaa jirtaa marka jawaarixdii waa ka dhacaya camalkii shukri waa noqdaa laakiin xamdigu camal ma noqdo marka sidaasaa waxaweye cumuum iyo khusuus min wejhina ayaa u dhexeeya shukri iyo xamdi yacni saasaa udhexaysa kitaabu asalaati calaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam kitaabka afariyo tobnaad waa salliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu sallinaayo ayuu kitaabkana yacni u guntay baabka laba boqol iyo saddex iyo afartan baabu alamri bisalaati calayhi wa fadliha wa bacdi siyaqiha baabulamri amarka ayuu u baab yahay bisalaati calayhi salaada nebiga lagu sallinayo la amray wa fadliha iyo fadligeeda ayuu u baab yahay wa bacdi siyaqiha iyo siiqooyinkeeda wax ka mida ayuu markaa u baab yahay oo baabkani u guntan yahay qaala allahu tacaala allah waxau yidhi ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala alnabiy ina allaha allah wa malaa'ikatahu iyo malaa'igtiisu yusalluuna waxay ku sallinayaan cala alnabiyi nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow salluu calayhi wasallimuu tasliima salluu calayhi nebiga ku salliya calayhi salaatu wasalaam wasallimuu tasliima nebiga waxaweye salaama salaamis marka waxawe salaama oo waxaweeye salaamadana ugu duceeye xadiidka kun iyo afar boqol iyo shan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo lix iyo toban wa can cabdilaahi bni camri bni alcaas radia allaahu canhuma annahu samica rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul cabdulaahi bni camrin waxa uu sheegay inuu ka maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayo man sallaa calaya salaatan sala allahu calayhi biha cashra man sallaa calaya ku kastoo igu salliya ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam salaatan hal mar salli igu salliya sala allahu calayhi allah waa ku salliyaa biha salligaa uu igu saliyeyani salligaa igu saliyey salaatu buu u noqonayaaye salligaa uu igu salliyey wuxuu ku salliyaa sababteeda cashran toban goor ayuu ilaahay ku salliyaa rawaahu muslim muslim ayaa saxiixa ku soo wariyey xadiidkan wuxuu tilmaamayaa fadliga uu leeyahay salliga nebiga lagu sallinayo calayhi salaatu wasalaam oo hal mar haddii nebiga lagu salliyo liajli illaahina loogu salliyo in ilaahay toban goor ku sallinayo qofkaas ku salliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam alxasanatu bicashri amhaaliha xasanadu toban la miday leedahay aljazaa'u min jinsi alcamal abaalmarintuna noocii camalka oo kalaa lagu abaalmariya marka waxa weeye fadli weyn weeye in marka allah ku salliyo addoonka marka halkii mar uu nebiga ku salliyey toban goor baa markaa loogu sallinaya fadli ka badan baa soo aroortay oo axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay qofka hal mar ku salliya hal mar qofka markaa ku salliya allah baa toban goor ku salliya toban dembina waa ka daadiya toban derajana sare u qaada xadiiskaana imaam axmed baa soo wariyey toban goorna waa ku sallinaya toban dembina waa ka daadinaya toban derajana sare u qaadaya waa saddex meeloodoo min tobana weeye halkaa waxaa ka soo baxaysaa salliga nebiga lagu sallinaayo fadligiisa siduu u weyn yahay ayaa halkaa ka soo baxaysa inuu fadli cadiimoo weyn yahay ayaa laga qaadanaya saas aawadeed waxaa laga faa'iidaysanayaa salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam in la farabadsado oo marka waxaweye salli badan lagu salliyo ayaa laga qaadanaya xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can ibni mascuudin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal awla annaasi bii yowma alqiyaamati akarhum calaya salaa awla annaasi bii dadka waxa iigu dhow aniga yowma alqiyaamati maalinta qiyaame akaruhum calaya salaah cidda iigu badan salli ay igu sallinayso cidda iigu fara badan oo iigu salliga badan ayaa xagga markaa waxoon yacni markaa mansil ahaan ii dhowaansho badan rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu yidhi waa xadiis xasana buu yidhi laakiin ahlucilmiga qaarkood kolley xadiiska waa daciifiyeen sida tirmidi u taxsiiniyey kolley culamo kale oo yaro taxsiiniyeyna waa jiraan laakiin jamac badan oo culammada ka midi waa daciifiyeen xadiiskan uu ka mid yahay ibnu qataan ka mid yahay daara qudni ka mid yahay yacnii culamo badan baa daciifiyey albaanina wuxuu ka mid yahay qolyaha daciifinaya ayuu ka mid yahay marka waxa weeye xadiiskani inuu daciif yahay ayay marka waxaweeye u badantay fadliga salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista ku soo aroortay ee saxiixa baa ku filan fi saxiixi gunyatun can adaciif yacni saxiixa ayaa inaga deeqaaya daciifka xadiiska kun iyo afar boqoliyo toddoba dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqoliyo siddeed iyo toban wa can aws ibni awsin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ullahi sala allahu aleyh wasalam inna min afdali ayaamikum yowma aljumuca maalmihiinna kuwa ugu fadliga badan waxaa ka mida maalinta jumcada fa akhiruu calaya min asalaati fiih nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yihi fa akhiruu badiya calaya korkayga min asalaati fiih salliga ay igu sallinaysaan maalinta jumcada gudaheeda fara badiya fa inna salaatakum macruudatun calay waayo salligiinna waa la ii soo bandhigayaa oo malaa'ig baa yacnii ii soo bandhigaysa fa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow wa kayfa tucradu salaatunaa calayka see lagugu soo bandhigayaa salligayaga aannu kugu sallinayno see lagugu soo bandhigayaa waqad aramta adigoo markaa waxa weeye yacni markaa ciiddu ay ku cuntay sidee baa markaa lagugu soo bandhigayaa salligayaga qaala yaquulu baliita yacni raawigaa odhanaya yaquulu wuxuu odhanayay baliita yani aad noqotay markaa yacni baali noqotay mid ciiddu cuntay aramta ayuu fasirayaa qaala wuxuu yidhi ina allaha xarama cala alardi ajsaad alambiyaa ina allaha allah xarama cala alardi arlada waa ka xaaraantinimeeyey ajsaada alambiyaa shidharhka nebiyada waa ka xarimay arlada oo bimacnaa ciiddu cuni mayso rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey sanad saxiix ayuu ku soo wariyey culamo kaleoo kole quweeyeyna waa jiraan oo xadiiska marka waxaa saxiixiyey sheekh albaani wuxuu ka mid yahay qolyaha saxiixiyey buu ka mid yahay inkastoo culammada qaarkood inta dambe ay ka hadleen inta hore koley shawaahidna waa leedahay waa sugan tahay xadiiskanna sanadkiisa culammada qaarkood baa ka hadlay oo sanadku inuu saxiix yahay aan ku tegin waxuu ka mid yahay axaadiista laysku khilaafay ayuu markaysa markaa ka mid yahay ibnuqayimna jilaa'ul afhaam kitaabkiisa la yidhaahdo waa kaga hadlay oo waxaweye waa ku keenay waxaanu marka waxawe xoojinayey inuu marka xadiisku sugan yahay koleyba laakiin inta hore inay sugantahay shaki kuma jiro inta dambe ayaa markaysaga ishkaalku marka ku soo arooraya ama ku saabsan yahay cala kulli xaal bacdu ahlicilmi saasay u quweeyeen sheekh albaani wuxuu ka mid yahay qolyaha quweynaya xadiiska ayuu ka mid yahay xadiiskan wuxuu tilmaamayaa laba arrin arrinka kowaad uu tilmaamaya waxay tahay maalinta jumcada salliga in la farabadsado waa tilmaamayaa maalinta jumcaduna ay tahay min afdali alayaam adilo kaleba waa jirtaa inay maalmaha fadliga badan ay ka mid tahay daliilo kaleoo sheegayaaba waa soo arooreen oo maalmaha usbuuca dee jumcada markaysaa ugu mudan oo ugu fadli badan markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray salliga in la farabadsado maalinta jumcada fa akhiruu calaya min asalaati fii tagsiirkaasna yacni xad mucayana male xad mucayana ma waayo yacni intii uu qofku badsadaba inuu ka badan buu markaysagaa samayn karaa marka waxa weeye in la fara badsado si mutlaqun baa laynoo amraye tiro mucayano intaa la kaalaya intaa sameeya yacni markaa ah laynuma sheegin sida marka waxa weeye dee loo kala badsadana loo kala fadli badanaya ayaa loo kala fadli badanaya tan ku saabsan fa inna salaatakum macruudatun calay jimcaha kuma gaar aha nebiga salliga lagu salliyo iyo salaamta la salaamaba waa loo bandhigayaa xadiis kalena waa arki doonnaa oo sheegaya marka in loo bandhigayo laba xadiisoo kaleu inoo keenaya oo marka waxa weye mawduuca ku saabsan marka maalinta jumcada mid ku gaara ma ah markii la weydiiyey sida laga soo wariyey adiga oo bimacnaa ciiddu ku cuntay sidee lagugu bandhigayaa wuxuu u sheegay sida laga sheegaayo wuxuu u sheegay inaan ciiddu cunayn jeerka nebiyada ayna cunayn ay xaaraanka tahay ay ka caaggan yihiin in ciiddu cunto saasuu markaysa markaa sheegaya in allaha xarama cala alardi ajsaad alambiya laakiin bandhigu dee jasadka kuma xidhnaba yacni bandhigu wuxuu ku xidhan yahay markaa ruuxda iyo naftuu ku xidhan yahay in nafta markaysaga loo soo bandhigo nafta marka waxawaan yani ruuxdiisa yani markaa loo bandhigo yani taas ayuu markaa ku xidhan yahay xadiidka wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam ragima anfu rajulin ninsankii ha ciidoobo ha boodhoobo ninkaasoo dukirtu cindahu lay xusay agtiisa laygu xusay oo falam yusalli calaya korkayga anigu sallin ninka waxaweye sankiisu ha booroobo oo waxaweye ha ciidoobo yacni waxaweyaan waa habaar weeye rawaahu tirmidiyu tirmidi ayaa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanuu yidhi waa xadiis xasan ah wakadalika sheekh albaanina waa taxsiininaya alraqaam waxa la ciiddaa la yidhahdaa marka raqima waxaa laga tilmaamayaa ha ciidoobo ha boodhoobo bimacnaa ha dulloobo muraadka u dhacaya macnuu waxa weeye ha dulloobo waa in dulli lagu habaarayo weeye sanka maxaa loo soo gaar yeelay dee ruuxu markuu kibro xagguu markaa waxaa la sankuu taagaa la yidhahdaa ya yacni shamakha bianfi yacni markaa sankuu taagay baa la yidhaahdaa marka waxa weeye dee wejigiina waa ku yaallaayo xubnihii ugu sharaf badan yacni muuqanaya daahirka ahaa ugu mudan waa ku yaallaa yani markaa saas aawadeed ba markaa yani raghima anfu rajulin loo yidhi waxaa laga qaadanayaa marka nebiga la xuso calayhi salaatu wasalaam ama magiciisa ama sifadiisa lasoo qaado in lagu salliyo ayaa laga qaadanayaa culamada qaarna waxay ka daliishadeen markastoo nebiga lasoo qaado ama la xuso in lagu salliyaa inay tahay waajib waayo maadaama nebigu habaaray calayhi salaatu wasalaam cidda aan salligaa la iman xaaladdaas waxaa laga qaadanayaa dee inuu salliga la yimaadaa inay ahayd mid waajiba waxaa jira weliba xadiis markaysagaa tilmaamaya in waxaweeye eh, jibriil iyo yacni nebiguba inay habaareen oo jibriil markaa uu yidhi eh, aamiin dheh marka waxaa ka mid ahaa mid agtiisa lagugu xusay oo kugu sallin waayey yacni waxa weeye inuu markaa habaaray oo uu yidhi markaysaa ilaahay naartaa ku fogeeyo aamiin dheh dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi aamiin aamiin uu yidhi marka ta ducadaasna waa jirtaa yacni habaarkaasi saas aawadeed bay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen mar kastoo nebiga la xuso ama magiciisa la sheego ama sifadiisa in lagu salliya waa waajib bay ahlucilmiga qaarkood ka qaateen oo ka deliishadeen axaadiistaas xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa canhu abu daawuud wuxuu ka soo wariyey abu hureyre radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxauu yidhi qaalada hore abu hureyra odhanaya qaalada dambena faacilkeedu waa rasuulka sala allahu aleyh wasalam marka qaala abu hureyra wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi laa tajcaluu qabrii ciidan ha ka yeelina xabaashayda ciidan ciid ha ka dhigina yacni mid ciiddoo kale shabbahaysa ha ka dhigina oo sida ciidda loogu soo shiro oo loogu soo ururo wakhti mucayana iyo mawsim gaara oo loogu soo ururo yacni saasoo kale qabrigayga hagu soo ururina wa salluu calay igu salliya korkayga fa inna salaatakum maxaa yeelay salligiinnu tablugunii waa i soo gaadhaysaa xaysu kuntum meel kastaa ku sugan tihiin salligiinnu waa i soo gaadhayaa muxuu ku soo gaadhayaa biwaasitati almalaa'ika malaa'igta waasitadoodu ku soo gaadhayaa baa laga tilmaamaya rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixuu ku soo wariyey wakadalika jamac culammada ka midna waa saxiixiyeen sheekh albaanina wuxuu ka mid yahay culamada saxiixisuu ka mid yahay xadiidkan laa tajcaluu qabrii ciidan waxay yidhaahdeen culammadu waxaa laga tilmaamayaa qabrigayga yacni sida ciiddoo kale ha ugu soo shirina ee igu salliya bacdi baa macnaha si kale u fasiray oo waxay yidhaahdeen laa tajcaluu qabrii ciidan waxaa looga jeedaa ziyaaradayda ha yaraysaninoo xilli ka xilli ha isoo booqanine mar walba isoo booqda oo ciiddu markaa ciiduhu waa yar tahay dee waxa weeye markaa laba ciidood oo sanawiya ku jira sannaddii ciidulfitri iyo ciiduladxaa marka waxaa weye mid siyaaradeedu saasoo kale u yartahay sida ciiddu u yartaoo kale ha ka dhigine farabadiya ziyaaradayda ee mid siyaaradeedu yar tahay oo sida ciiddoo kale ay tahay mid qaliil aha ah, ka dhiginee soo farabadiya oo aad ii soo booqda qaar baa saa u fasiray laakiin alcallaamatu bnulqayim kitaabkiisa ikhaasat llahfaanka wuxuu odhanayaa taasi waa taxriif xadiiska macnihiisa la beddelay waayo dee aakhirka xadiiska iyo awalkiisu markaa iswaafiqi maayaan xadiiskii muxuu sheegayaa wasalluu calaya fa inna salaatakum tablugunii xaysumaa kuntum igu salliya salligiinna isoo gaadhayo meel kastaa joogtaanbe marka waxa weeye inta dambe ma waafaqayso macnaha macnaha ziyaarada badsadoo xabaashayda aad u kaalaya yacni marka la yidhaahdo iyo waxaweeye meeshaa joogtaanba salligiinnu waa isoo gaadhaya igu soo salliya waa laba macno kala duwan waa laba macno kala duwan marka waxaa laga tilmaamayaa ha ku soo shirina sida ciidda loo soo shiro oo kale xabaashayda ha ku soo shirina yani sida loo booqanayo nebiga calayhi salaatu wasalaam in la farabadsado yacni waxa weeye saxaabadii nebigu may samaynin waata marka waxa weeye ay ku soo aroortay asarkii waxa weyaan cabdullaahi bni cumar xabasha nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tegi jiroo keliya oo booqan jiray marka waxaweeye safar uu ka yimaado markuu safar ka yimaado ayuu cabdullaahi bni cumar xabaasha nebiga booqan jiray markaasuu odhan jiray asalaamu calayka ya rasuula allah assalaamu calayka ya abaa bakrin assalaamu calayka ya abati yacni markaas saddexdooda waa salaami jiray yani nebiga abubakar iyo cumar oo aabbihii ah cabdulahi bni cumar aabbihii ah ayuu mid walba salaami jiray dabeedna markaasuu uma yamdi waa socon jiray mana samayn jirin wakhti aanu safar ka soo gelin wakhti aanu safar ka soo gelin ma samayn jirin weliba waxay yidhaahdeen cid caynkaa samaysana cabdulaahi bnu cumar unbaa markiisa markaaba la hayaa marka reer madiina inay markaa saxaabadii madiine joogtay inay nebiga xabaashiisa maalin walba booqan jireen ma jirto uma dhicin nebigu hadduu amri lahaa in la farabadsado booqashadiisana way la iman lahaayeen saas aawadeed baa imaam maalik uu leeyy innamaa haada lilgurabaa ziyaaradan qabriga nebiga la booqanayaa dadka ghurabada ah bay u sugnaatay ee marka waxaweeye markaa beledada kale ka imanaya ama reer madiine marka waxa weeye soo gelitaanka masjidka ay soo gelayaan yacni salaamta ay nebiga salaamayaan iyo tukashada masjidka ay ku tukanayaan salliga iyo salaamta ayaa ku filan markaa sidaas aawadeed baa saxaabtii nebigu sala allahu aleyh wasalam macnaha aynay ka fahmin oo miday waxa weeye ziyaarada qabriga nebiga farabadsan jireen aynay ahayn haddii looga jeedi lahaa siyaarada qabriga nebiga in la farabadsadana saxaabada ugu dhaqmi lahaa macnahaasi macne ay ka fahmeen oo ugu camal faleen oo ugu dhaqmeen ma aha ya yacni markaa ma aha markaa sidaas aawadeed in macnaha lagu xambaaraa muta'akhiriinta qaarkood ay mareen waa khalad weeye oo sax ma aha sax ma aha salliga iyo salaamtana nebiga calayhi salaatu wasalaam waa la gaadhsiinayaa malaa'ig baana u qaybsan ina lilaahi malaa'ikatan sayaaxiina fi lardi yuballiquunii can ummati asalaam kaas waxaan moodaya isagana inuu qoraayo markaan lahaa laba xadiis baa inoo soo socdeen yacni waxa weeye xadiiska kale wuxuu sheegayaa isaguna inna lilaahi malaa'ikatan sayaaxiina fi lard ilaahay waxaa u sugnaaday malaa'ika arlada wareegaysa oo yuballiquunii can ummati asalaam iga soo gaadhsiinaya ummaddayda salaamta iga soo gaadhsiinaya ayaa markaa ilaahay u sugnaaday ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi xadiiska nasaa'iga marka xadiiskaasina waa haabito waa sugan yahay marka ariiqa ay ku soo gaadhayso salliga iyo salaamtuna waxa weeye waa waasidada malaa'igta weeye xadiiskan waxaa kaloo soo aroortay fa inna tasliimakum yablugunii xaysumaa kuntum salaamtiinnu waa isoo soo gaadhaysaa meel kastaa ku sugantihiinba calaa kulli xaal yacni dadka odhanaaya nebiga calayhi salaatu wasalaam ruuxdiisa arlada wareegta oo meel kastaba marka oo lagaga sallinayaba isagaa xaadira naftiisaa tagta ta noocaasi daliil ma leh waa midaan sugnayn marka weeye wax daliilana looma hayo cidda markaa soo gaadhsiinaysa u soo tabinaysana wuxuu nebigu sheegay inay malaa'igta tahay ee anaa markaysa markaa shaahidayo xaadirayo oo meeshaa tegayaba dee ma odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam marka taasi sax ma aha in la yidhaahdo ruuxda nebiga arlada wareegaysa oo meel waloo laga sallinayaba xaadiraysaa taasi laa daliila lahaa wax daliila male oo dabcadaha qaarna ah koob wa canhu abu hureyre wuxuu ka soo wariyey abu daawuud anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal in rasuulka ilaahay yidhi maa min axadin yusallimu calaya ilaa radda allaahu calaya ruuxii maa min axadin qof yusallimu calaya isalaamayaa ma jiro ilaa radda allaahu calaya ruuxii inuu ilaahay ii soo celiyo mooyaane naftayda xataa arudda calayhi asalaam si aan markaas salaanta uga celiyo rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey xataada waa loo fasiray haayo ama tacliil ilaa radda allahu calaya ruuxii xataa arudda ay ilaa an arudda calayhi asalaam ilaa aan salaamta u soo celinayo ama xataa arudda calayhi asalaam yacni si aan salaamta uga celiyo ayuu ilaahay ii soo celiyaa ruuxdayda rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey ahlucilmi badanna waa saxiixiyeen alcalaamatu ibnuqayimna wuxuu ka mid yahay qolyaha saxiixiyey kitaabkiisa jilaau lafhaam ayuu ibnuqayimna ku saxiixinaya bilmunaasiba waxaan baraarujinayaa kitaabka jalaau lafhaam lama yidhaahdo waa jilaau lafhaam bikasri jiim jiimka hoos dhigan baa loogu dhawaaqaya wakadalika sheekhu alalbani isaguna waa saxiixinaya wuxuu tilmaamaya xadiisku inuu saxiix yahay ayuu sheegayey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ciddii salaamta inuu salaamta ka radinaayo oo ka celinayo ayuu xadiidku sheegaya oo marka nebiga la salaamo calayhi salaatu wasalaam ama xabaashiisa ha la tago ha la siyaaranayo ama muslimiinta yacni markaa meeshay joogaanba ha ka soo salaamaane salaamtii waa ka radinaya atixiyaadka markaynu eh, akhrinayno waxaa ku jirta assalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh waa salaam nebiga la salaamayo calayhi asalaatu wassalaam salaamtaana waa loo tebinayaayoo malaa'ig baa u qaadays fa ina tasliimakum yablugunii xayuma kuntum salaamtiinnu waa isoo gaadhaysaa meeshaa ku sugan tihiinba waxay ku soo gaadhaysaa biwaasitati almalaa'ika xadiis kalaa soo arooray saynu horeba u soo sheegnay ina lilaahi malaa'ikatan sayaaxiina fi lardi yuballiquunii can ummati asalaam waa xadiis nasaai soo wariyey waayru oo haabitna ah shaqadaasay u qaybsan yihiin waxay gaadhsiinayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam salliga iyo salaamtay gaadhsiinayaan marka salaamtaa marka la gaadhsiiyo nebigu waa ka jawaabayaa salaamtii waa radinaya xadiiskanna waa sheegaya xataa arudda calayhi asalaam marka salaamtii inuu radinayo ayaa laga qaadanaya haddaba xadiiskani wuxuu sheegayaa arrin ziyaada ah oo ah ilaa radda allaahu calaya ruuxii xataa arudda calayhi asalaam in nebiga calayhi asalaatu wasalaam ruuxda loo soo celinayo ruuxdiisna waxay ku sugantahay aclaa ciliyiin bay ku sugantah haddaba waxaa dhacday mashaayikhda qaarkood inay yidhaahdeen marka loo soo celiyo maaha in eh, laxdo walba markaysaa marna loo soo celinayo marna laga celinaye waxay noqonaysaa markaysagaa mid yacni markaa ruuxdiisu ku sugan bay noqonaysa bacdi baa sidaa yidhi oo waayo wakhti walba waxaa la helayaa cid salaamaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam ummaddii islaamkuna way tiro badan tahay marka waxa weeye waxaa laga yaabaa fii kulli yacni laxda in nebiga calayhi salaatu wasalaam la salaamayaa laga yaabaa calaa haada markay tahayna in markaysaga laxdadii walba la soo celinayo haddana laga saarayo ama la soo celinayo laga saarayo muraadku ma maaha waxaa laga tilmaamaya yacni qof isalaamayaa ma jiro xaal axwaasha ka mid a ilaa xaal ilaahay ii soo celiyey ruuxdaydii mooyaane ilaa qad radda allaahu calaya ruuxii yacni marka waxay noqonaysaa jumla xaaliya saas aawadeed waxay noqonaysaa ruuxdiisu inay nebiga calayhi salaatu wasalaam ku sugan tahay xataadana haayo loogama jeedee waxaa looga jeedaa tacliil bacdi sidaa maraa jira oo suyuuti kutubihiisa qaarkood macnahaasuu ku nuxnuxsaday waxaanu yidhi saarista markaa jasadka marna la soo gelinayo marna laga saarayo dee waxay noqonaysaa marka ta noocaasi waa midda koowaade salaamtii mar walba la salaamayey yacni markaa dee ansab u noqon mayso in laga saaro haddaan la soo celiyo haddaan laga saaro la soo celiyo ta noocaasana waxa weeye markaa takriimka waxaa ku sii fiican markaa inay dee ruuxdiisa joogto oo mar walba calaa kulli xaal xayaatadani saynu soo sheegnay waa xayaata barsakhiya tacalluq naftu jidhka ku tacalluqaysaana looga jeedaa raddiga loo soo celinayo ee tamaaman jidhkay ku jirtaa laga tilmaami maayo wuxuu alcallaamatu ibnulqayim u tusaaleeyaa markuu tacalluqaadka ka warramo ee kala duwan ee naftu jidhka ku tacalluqayso wuxuuhi qorraxdu iyadoo hadda fog oo samaawaadka ku sugan oo samaawaadka ay ku jirtaa iyo haddana marka waxa weeye kulkeedu dhulka aynu ku helaynaa iyo ilayskeedaba marka saasoo kalea ruuxdu iyadoo markaysaga marka ay sarrayso oo marka ay ku sugan tahay xagga sare ay ku sugan tahay ayaa haddana nooc tacalluqay jidhka ku tacalluqaysaa tacalluqaa jidhka ay ku tacalluqayso waa si uu nebigu calayhi salaatu wasalaam salaamtii u celin karo ayay ugu tacalluqaysa marka raddigan lagama tilmaamaayo ruuxdii oo dhammaystira in jidhka la soo gelinayee waxaa looga jeedaa nooc tacalluqa inay jidhkii ku tacalluqayso si uu markaa waxa weeye markaa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam salaamta u celiyo marka kamana suulayso inay ku sugan tahay xaggii sare ku sugan tahay ee calaa ciliyiin haddana tacalluqa jidhka ay ku tacalluqayso ee uu salaamta ku celinayo ayaa laga tilmaamaya taas ayaa looga jeedaa calaa kulli xaal in marka waxa weeye ruuxdu ay qabriga ayna ka tegin oo qabriguun ku sugan tahay muraadku ma aha nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo waxa weeye markaa nebiyada kaleba arwaaxdoodu waxay ku sugantahy aclaa ciliyiin ayay ku sugantay waatuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yacni markaa nebi ibraahim iyo nebi muuse iyo yacni uu ku maray leylat lisra walmicraaj samaawaadka waatuu ku maray ou samaawaadka ku arkay nebi aadam nebi muuse nebi ibraahim yacni ambiyadii markaa uu ku arkay halkaas waata laynoo sheegay waxa uu ku arkayaana waxa weeye waa ruuxdoodii weeyi oo shakligoodii iyo suuradoodii loo yeelay ee jasadkoodii ma aha yacni nebi ciise markaa ruuxan wa jasadan saraa loo qaaday oo isagu wuxuu arkay nebi ciise wuxuu arkay isagoo dee jidhkiisi iyo naftiisuba isku dhammaystiran yihiin oo dee weli ma dhiman nebi ciise calayhi asalaam laakiin nebiyada kale oo nebi aadam iyo nebi ibraahim iyo nebi muuse iyo ay ka mid ahaayeen wuxuu arkay arwaaxdoodiiba halkaa ku arkay ama ajsaaddooda dhulka ayaa lagu aasay yacni dhulka ayaa lagu aasay laakiin arwaaxdoodii ayuu ku arkay samawaadkaa ku arkay wahaakada marka waxaa laga tilmaamaya calaa kulli xaal raddiga nooc tacalluqah oo ruuxda nebigu calayhi salaatu wasalaam jirkiisii ku tacalluqayso dabeedna nooca tacalluqa ah baa raddi lagu itlaaqay yacni naftana waxa weeye marna si iyadoo loo qabtay sina u joogtaa misaalku waxay tahay nolosha adduunyaba iyadoo qofku markaysagaa dee uu nool yahay ayaa haddana markuu seexdo sina naftii waa loo qabtay sina waa u joogtaa yacni waa kan neefsanaya dhaqdhaqaaqaya isrogrogaya ee weeye haddii wax la yeelo damqanaya haddana si waa loo qabto waxa korkiisa laga samaynayo kama warqabo nooc tawafiyaa jira allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha marka waxa weeye hurdada in lagu qabanayo naftaa laynoo sheegay yani laakiin qabdigii dhammayska tirnaa ma ah raddiga la soo celinayaana waxa weeye raddi dhammaystiran maa iminka dadka markaa la su'aalayo su'aalaha qabriga dee nooc raddiyaa jira haddana waxa weeye de raddi dhammaystiran ma aha yacni celin dhammaystiranoo naftii la soo wada celiyey ma aha laakiin sibaa wax loo soo celiyey yacni si uu su'aalahan uga jawaabo wahaakada maa min axadin yusallimu calaya qof markaa ima salaamo ama qof isalaamaya ma jiro ilaa radda allahu calaya ruuxii inuu ilaahay ruuxdaydii iyo naftaydii ii soo celiyo mooyaane xataa arudda calayhi asalaam ilaa aan salaamta ka celinaayo uu ii soo celinayo yacni marka ama si aan salaamta uga celiyo uu ii soo celinayo rawahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiidka kun iyo afar boqol iyo koob iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo labayo labaatan wa can caliyin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu sala allahu aleyh wasalam albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calay xadiiskan waxaa inoo qoran inuu cali laga soo wariyey kolley tirmidigana wuxuu igu yaallaa inuu markaa yahay min musnadi alxuseyn ibni caliy musnadka xuseyn ibnu caliy inuu ka mid yahay xuseyn ibnu cali laga warinaayo saas inuu ka mid yahay ayaa marka uu tirmidiga ugu sugan yahay laakiin ibnu kasiirku tafsiirkiisa wuxuu ku odhanayaa ruwaadda qaarkoodna waxay ka dhigeen musnadka cali inuu ka mid yahay oo cali laga wariyey ruwaadda qaarna waxay ka dhigayaan inuu musnadka xusein ibnu caliyi inuu yahay ayay markaa ka dhigayaan calaa kulli xaal laakiin tirmidiga wuxuugu yaallaa yacni markaa xusein in laga warinayo xusein ibnu caliy qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulki ilaahay waxau yihi albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calay albakhiilu ka bakhaylka ahi man dukirtu cindahu waa ka agtiisa laygu xuso oo falam yusalli calaya aan igu salliyin kaas ayaa bakhayl ah rawaahu tirmidiyu xadiiska waxaa soo wariyey tirmidi wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanuu yidhi waa xadiis xasana oo saxiixa buu yidhi wakadalika sheekh albanina xadiiska waa saxiixinayaa wuxuu tilmaamayaa xadiisku inuu saxiix yahay ayuu sheegaya xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa cidda nebiga calayhi salaatu wasalaam marka lasoo qaado magiciisa ama sifadiisa lasoo qaado aan ku salliini inuu markaa bakhayl yahay buu sheegaya bukhliguna waa shay madmuum oo xun weeye bakhaylnimadu waa shay xun weeye marka culamada qaar waxay ka dariishadaan mar kastoo nebiga calayhi salaatu wasalaam la xuso ama magiciisa lasoo qaado ama sifadiisa lasoo qaado oo rasuulka ilaahay la yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam ama nebiga ilaahay ama nebi maxamed ama yani markaas as markaa loo sheego in lagu salliyaa inay waajib tahay ahlucilmiga qaarkood xadiidkan iyo adilada lamidka midka iyo hore aynu soo maray raqima anfu rajulin dukirtu cindahu falam yusalli calaya yacni xadiidka iyo axaadiista la ah waxay ka daliishadeen mar kastoo nebiga la soo qaado ama la xuso la sheego in lagu salliyaa inay tahay waajib yacni markaa inay tahay bay ahlucilmiga qaarkood ka daliishadeen marka taasna waxaa laga qaadanayaa salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam in lagu dadaalo oo markastoo kastoo la xuso lagu salliyo ayaa laga qaadanaya bacdu ahlicilmi waa yidhaahdeen majliska markuu qofku fadhiyo haddii marar badan la soo qaaday cala alaqali hal mar inuu ku salliyaa waa waajib wixii ka dheeraadi waa sunne culammada qaar baa maray laakiin dawaahiru dawaahiruladilla kollay waxaa u dhow qowlka kale ogaa cusri ha ku sugnaado laakiin dawaahir aladila adilada daahirkeeda waxa u dhowaansho badan markastoo kastoo lasoo qaado in lagu salliyaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inay waajib tahay xadiidka kun iyo afar boqoliyo labiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqoliyo saddexiyo labaatan wacan fadaalata bni cubaydin radia allaahu canhu qaala samica rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rajulan yadcuu fii salaatih fadaalata bni cubayd waxa uu yidhi wuxuu maqlay rasuulku sala allahu aleyh wasalam rajulan nin buu maqlay yadcuu fii salaatihi salaaddiisa gudaheeda ku ducaysanaya ninkaasoo lam yumajid illaaha tacaala allah aan ammaanin lam yumajid illaaha tacaala allah aan ammaanin walam yusalli cala anabiyi sala allahu aleyh wasalam nebigana calayhi salaatu wasalaam aan ku salliyin faqaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay waxau yidhi cajila haada kaasi waa degdegey daama salligii nabiga calayhi salaatu wasalaam aanu la iman uma dacaahu kadibna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u yeedhay faqaala lahu wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii ku yidhi aw ligayrihi ama shakhsi kaleba wuxuu ku yidhi waa shakun min araawi ma isagiibuu ku yidhi mise mid kaleu ku yidhi idaa sallaa axadukum markuu midkiin tukanaayo falyabda' bitaxmiidi rabbih ha ku bilaabo mahadnaqa rabbigii u mahadnaqaayo iyo waahanaa'i calayh salaata waxaa kaloo loo isticmaalaa ducada lafteeda waa loo isticmaalaa ducada lafteeda waa loo isticmaalaa marka in salaaddii lagu fasiro in loo jeedo asalaatu asharciya dabeedna laga tilmaamaayo waxa weeye marka uu ducaysanayo inuu sidan ku bilaabo ama la yidhaahdo marka uu qofkiin ducaysanayo oo salaadda salaaddii luqawiga ahayd lagu fasiro taasina waa weji idaa salla axadukum hadduu midkiin ducaysanayo ama idaa sallaa axadukum hadduu midkiin tukanaayo falyabda bitaxmiidi rabbihi subxaanah ha ku bilaabo mahadnaqa rabbigii uu mahadnaqaayo subxaanahu ilaahay isagaa xumaan ka nasahane waasanaa'i calayhi iyo ammaanta uu ilaahay ammaanaayo uma yusallii cala anabiyi sala allahu aleyh wasalam intaa dabadeedna wuxuu ku sallinayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uma yadcuu bacdu bima shaa uma yadcuu waa ducaysanaya bacdu intaa dabadeed buu ducaysanayaa bima shaaa wuxuu doono inuu ku ducaysto ayuu ku ducaysanayaa rawahu abu daawuuda watirmidiy waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi wa qaala xasanun saxiix waxaanuu yidhi waa xadiis xasana oo saxiixa wakadalika sheekh albanina waa saxiixinaya xadiiska marka ninkan uu nebigu maqlay hadalkiisa waa nin salaada gudaheeda ku ducaysanayay sida xadiiskaba ku cad yadcuu fii salaatihi salaaddii markuu ku ducaysanayey ducadii marka waxa weeye ammaanuu ilaahay ammaanayo iyo salli uu nebiga calayhi salaatu wasalaam ku sallinayo kuma darin dabeedna nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ninka wuxuu ka yidhi cajila haada kaasi waa degdegey bimacnaa ducada inuu salliga ku daro iyo tamjiidkii ammaanta ayay ahayd markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sidan amray ahlucilmiga qaarkood waxay ka deliishadeen in waxa weeye marka uu ruuxu tukanayo salaadda atixiyaadka dambe markuu atixiyaadsado ducada uu wakhtigaa ducaysanayo ilaaba ilaa waa inuu salliga markaysa markaa xoog ku daraa oo bimacnaa waxa weye salliga aanu ka tegin marka salligu inuu waajib yahay bay xadiidkan laftiisa ka deliishadeen atixiyaadka dambe in marka aakhirka salaadda in nebiga lagu salliyaa inay tahay waajib bay culammada qaarkood kala baxeen xadiiskan oo ka deliishadeen ahlucilmiga qaarkoodna waxaabay ku tageen sida imaamu shaafici in rukni arkaanta salaadda ka mida ay tahay salliga nebiga lagu sallinaya calayhi salaatu wasalaam oo arkaantay ku dareen waxaa dhacday culammada qaarkood xoogaa shaafici masalada inay ku tashniiciyeen oo ba qaarkood ijmaac buu khilaafa oo culammadu waxay ku ijmaacsanaayeen saliga nabiga lagu sallinaya calayhi salaatu wasalaam salaadda gudaheeda inaynay ahayn yacni mid waajiba inaynay ahayne sunno tahay bay culammadu ku kulansanaayeen qolyaha markaa sidaa yidhina waxaa ka mid a culamada maalikiyada bacdi ka mida ayaa saas markaa yidhi wa ibnu jariir atabarina caynkaas waa yidhi laakiin culamada qaarkood baa daafacay shaafici oo yidhi ijmaac ma khilaafin waana looga horreeyey mas'alada waayo asxaabta qaarkood iyo taabiciinta qaarkoodba waa qabeen salliga nebiga lagu sallinayaa salaada gudaheeda inuu waajib yahay waa qabeen marka waxay ka sheegeen bacdu yani saxaabada ka mida iyo taabiciinta bacdi ka mida inay saas qabeen bal a'immada qaarkood way ku raaceen oo a'immada afarta qaar ka mida ayaa markaa waxba ku raacay oo imaam axmed riwaaya laga soo wariyey uu shaafici waafaqayo oo odhanaayo yacni waxa weeye salaada in nabiga lagu salliyaa waa lagama maarmaan oo waa mid waajib ah yacni saas yadaa inuu yidhi masaladana ijmaaca markaa kama jirin wax ijmaacoo ka jiray ma jirin culammada qaarkood baa daafacay xataa culammada madaahibta kale qaarkood waa daaficeen shaafici masalada markaysa waa ku daaficeen ibnu qayim wuxuu ka mid yahay qolyaha marka aadka u daafacay shaafici waxaanuu yidhi ijmaacna ma khilaafin waana looga horreeyey yacni markaa salaf buu u lahaa cid kalena waa ku waafaqday oo saxaabo iyo taabiciin mid walba waa muwaafiqiin baa jiray imaam axmedna riwaayo markaas sidaas waafaqaysa ayaa jirta wakadalika isxaaq bnu raahuya isaguna markaa saas yada ayuu markaa waxaan isaguna qabay sidaas ayuu markaa odhanaya wax lagu tashniiciyaana meesha kuma sugnaa bal inuu marka waxaweeye sidaa yidhi oo salliga nebiga lagu sallinayo calayhi salaatu wasalaam oo ku daray waxyaalihii lagama maarmaanka salaadda uu ahaa waxay ka mid tahay min maxaasini madhabi waxyaalaha madhabkiisu ku wanaagsan yahay baabay ka mid tahay marka maxaasinta madhabkiisa ayaabuu ka mid tahay ayuu ibnuqayim odhanaya wakadalika culamo kalena waa daaficiin ibnu kasiirka laftiisa waad ku arkaysaa isagoo marka isaguna daafacaya isagoo isagu marka asaalatan dee shaaficiyu isagu ahaa haddana waxa waa daafacay aahaartaana waa sheegayaa iyo saxaabada iyo taabiciinta iyo siay yidhaahdeen xataa culamaa ulmaalikiya qaar daafacayna waa jiraan marka calaa kulli xaal xadiiskan waxaa laga daliishanayaa in salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam inaan laga tegin oo salaadda gudaheeda lagula yimaado waxaa kaloo laga qaadanaya ducada marka la ducaysanayo in nebiga lagu salliyo calayhi salaatu wasalaam xadiis yacni sanadkiisa uu dacfi ku sugan yahay maqaal ku jiro ayaa wuxuu ku soo arooray ducada haddii aan nebiga lagu sallinin yacni waxa weeye ma gudubto oo waa la xijaaba marka ducada waxa lagu rafcinayo o lagu kor yeelaayo waxaa ka mida in salliga la raaciyo nebiga lagu sallinayo calayhi salaatu wasalaam salliga nebiga lagu sallinayo in la raaciyo idaa sallaa axadukumna salaadda salaaddii sharciga ahayd in lagu fasiraa awla ah salaaddii sharciga ahayd in lagu fasiro ayaa awlaa ah ila salaaddii marka waxaa salaad lugawiya iyo salaad sharciya labadaba ku dhacdaa al adhar markaa salaada sharciga in looga jeedo alfaadda nusuusta ku soo aroortay haddii macno sharciya iyo macno luqawiya leedahay qariino ka leexiso oo caawiso macnaha luqawiga ah haddaan la helin waxaa asala macnaha sharciga in lagu xambaaro wallafdu maxmuulun cala alsharciyi in lam yakun fa mutlaqu alcurfiyi waatuu odhanayo saaxibu almaraaqi lafdigu waxaa lagu xambaarayaa macnaha sharciga ah haddaanu jirin macnaha curfiga ah haakada yani macnihii sharciga hadduu suuro waayo waa laga intiqaalaya marka halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk